fa inahu yaraaka isagaa ku arkaya bal cibaaraadkiina isla yar doonta un aad bay isugu dhow yihiin qaala wuxu uhi yaa rasuula allahi mata saacatu qiyaamadu waa goorma qaala wuxuu uhi mal mas-uulu canha kan la weydiinayaa ma aha biaclama min asaa'iri ka weydiinaya mid uga cilmi badan ee labadoodnaba waynu ku simanaya xagga cilmi la-aan iyo inaynaan garanayn ilaahun baabataa oga waqtigay dhacayso walaakiin se uxadisuka waxaan kaaga warramaya can ashraadi calaamaadka ay leedahay idaa waladat ilaamatu addoontu hadday dhasho rabbaha waa sayidkeedii iyada ay dhashoba markii hore waa waananta aan soo wada fasirnay un fadaka min ashraadiha calaamaadka saacadduu kaasi kaga mid yahay waida kaanat alcuraatu dadkii qaaqaawanaa alxufaata ee kabaala ah ru'uusa annaasi dadka madaxdooda ay noqdaan bal markaa dadkii kuwa u talinaya dhiski iyo waxyaalaha ku tartamaya fadaaka min ashraadiha kaasna waa calaamaadkeedu kaba mid yahay waidaa tadaawala hadday ku dherartamaan oo ricaa ulbahmi waa baraarka kuwii raacayay <laughs> waaba imika dee siqaarulana ama ari oo dhan dee hadday noqoto idyariyaba kuwooda yaryar barhkoodna waxay ku khaas yeelaan bahmi markay noqoto mufradkeeduna bahmatun yahay weliba naylaha uun ama idaa kuwoodaa yaryaruun ayuunbay ku khaas yeelaane kuwii shacnigoodu taa ahaa reer miyiga ahaa hadday dee xaaladoodu intay isbedesho ay ku dherartamaanba filbunyaani dhiski fadaka min asharadiha kaasna calaamaadkeedu kaga mid yahay fii khamsin iyagoo umuurahaasi ku sugan waa dee ama saacadda cilmigeedu iyo inaan dee ilaahay un mooye cid kale ogeyn ay kaba mid tahay fii khamsin fii jumlati khamsin laa yaclamuhuna ila allah ilaahay u mooyo cid kale ogayaanu jirinoo uma tala sala allahu alay wasalam rasuulka ilaahay wuxuu aqriyay ina allaha cindahu cilmu saacati wayunazilu lgayha wayaclamu ma fi larxaami wama tadri nafsun maada tagsibu gadan wama tadri nafsun biayi ardin tamuutu ina allaha caliimun khabiiro waa umuuraha ee xadiida uu kuba yimi mafatixu lgayb eybka <coughs> furayaashiisa inay yihiinba ilahay u mooyo cid kale aanu ogeyn min allahi ilaahay cindahu agtiisa waxaada cilmu saacati saacadda cilmigeeda oo waqtigay dhici doonto isagunbaaba og iyadoo bakta iyo fajun bay kuba imanaysaa dee calaamaad iyo inay baldhowdahay ha laba garto wayunazilu waanu dejinayaa ilaahay alkaysa roobkaoo dee waqtiga uu roobka dejinayana isagaaba og wayaclamu waa og yahay maa fil arxaami waxaa arxaamta kuba sugan oo waxaa raximka kuba jirana ilaah waa og yahay oo dadkii dee maanta haddii dakar iyo unta la taxdiidin karo haddana sifaatka iyo khasaaista waxaasi leeyaho dhan lama taxdiidin karo taxdiidkaa la taxdiidiyaa dakar iyo untana waa markaa dee nafta la geliye kollayba malaa'igtuba ay ogaatay malagan dee halkaa uloo wakaashay ee isagiima dakarba ma unha ee wixii loo sheegay bal matalan kuba suuraynaya taasi intay ogaadeen dabadeed bay umuurahana dhacayaan mana aha dee macrifo dhan ma aha waa wax yar oo wasfi yar oo awsaafta waxaan leeyahay kaba midoo kooban une cilmi dhan ma ahaanayo ma noqonayo bal haddaba markaas ilaahay kuwaasna isagunbaaba og wamaa tadri nafsu nafyi ma oga maadaa tagsibu qadan berri waxay kasban wamaa tadri nafsu nafna ma garanayso biayi ardin tamuutu dhulka iyagu ay kuba dhimanayso dhulka ay joogtay ku kortay deganayd inay ku dhiman iyo inay meel kale kuba dhiman in allaha ilaahay caliimun khabiir qaala wuxu uhi abu hurayra uma adbara rajulu ninkii ayaa tegey oo daba jeediyo meeshiibuu kama tegey markii su-aalihiisii loogama jawaabay faqaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam rasuulkii ilaahay baa wuxuu idhi rudduu calaya rajula war ninka ii soo celiya bal soo celiya fa akhaduu waxay gudagaleen oo ama way tegeen weeyo way baxeen oo waa la deedee dadkii liyaruduuhu si ay ninkii u soo celiyaan falam yarow shay-an waxba may arag markii ay baxeen israail soo celiya cidba dhulkii ma joogto faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu yihi haada kani jibriilu jibriil buu ahaa jaa'a waa yimi liyucallima annaasa siduu u baro dadka diinahum oo dadkii kala dayda iyagii su-aashiiba su-aalihii ay u baahnaayeen si uu rasuulka ilaahay weydiiyo cilmiga ay u kasbadaan oy taa u ogaadaan ayuu uba yimi bal xadiidkii hore cumar waxaan ku soo aragnay inuu cumar yidhi falabistu maliyan rasuulkii ilaahay dabadiina uu markii dambe ay kulmeen ku yidhi atadri man isaailo xadiidkana waxaa inoogu sugan markii uu dhaqaaqayba inuu rasuulku yidhi soo celiya oo la waayey kale culimmadu tay ku jamciyeenna waa waaqaco keliya xaaditho keliya weeye maha laba goor inuu kala yimi eh waxay ku fasireenun inuu cumar markaa aanu majliskii dee markiiba ama xaajo uu leeyahay ama wax kuba yimi uga tegey oonu isagu joogin markan rasuulku lahaa soo celiyo ninka dib iigu soo celiya aanu joogin malaa markii dee su-aalihii dhammaadeen bayna isagaa wariyey isagoo dhan buu inoo wariyey bal matalan uu dhaqaaqay inuu meel kale u kuo markaa deete rasuulka ilaahay isaga mar dambe u sheegay laakiin dadkii majliska kuba hadhay markiiba rasuulka ilaahay waa u sheegay oo wuxu uhi jaa liyucallima annaasa diinahum bal kale umuurahan islaamka iyo iimaanka iyo maxaa farqiga udhexeeya waxyaalahaasi dee kitaabuliimaan baan ku jirnaa waxay noo soo noqnoqonaya axaadiidtana way yar badan tahay oo mararhaasaan u dib dhigan doonaa bal waxyaalaha dee tafsiir ahaan axaadiisna ay isugu tegayso ee laguma fasiray ee arrinka meesha kale yar aan odhanaya waxa weeye xadiidku waa xadiidka garanayseene ay culimmadu halkan fawaa'idda xadiidka badan uu leeyahay ay kuma soo daraan waxaa kuma sugan bay leeyihiin dee ruuxii bal matalan majlisan oo kala joogay ama ruux caalimo uba yimid dadna way laba joogaan haddii isagoo wixii isagu garanayaba garasho u leh laakiin dadkii waxyaalo ka qarsoon baa jirta uu ninkii caalimkaa weydiiyo si uu dadkan uga faa'iidaystaan oo dadkani ay uba maqlaan taasi dee waxa weeye maaha waa wax shay jaa-isa bal mustaxabay tahay oo jibriiltu u yimi waxay ahayd rasuulka inuu wax weydiiyo isagu waxaa inuu ogaado oo uu halkaa cilmi ka kororhsado ugumu imane dadkan xaadiriinta joogay inay cilmi ka faa'iidaystaan oo markaa way bannaan tahay bal dee mustaxab noqon haddii dadkii waxyaalo kaba qarsoon iyadoon dee tacanut iyo cazigelin iyo waxaa looga jeedin ruuxu markuu wuxuu isagu og yahay uu weydiinayo kolkolbay waxaasi imanaysa si dadkan kale uga faa'iidaystaan ay u maqlaan in looba weydiiyaa xadiidkana waatay nooguma sugan xadiidkan waan iska dhamaynaya <clears throat> xadaثna mحamed بn cabd لlahi بn نmayri qala xadaثna mحamed بn bshir qala xadaثna abu xayaan الtaymiyu markii dhaweyd buu sanadka inooga sugnaa abu xayaan lakin waxa yihi waa inoo soo noqon doonaa milahu xadiidkan mid laba mid ah hayra anna fii riwaayati waxaa kuma sugnaa idaa waladat ilamatu bacla waa xadiidkii mid lamida isku alfaad bay ahaayeen laakiin maxaa jira uun hadda markii horeeg abu xayaan sanadka waa ku sugnaaye waxaa ka wariyey ismaaciil ibnu ibraahim ama ibnu culaya iminkana maxamed ibnu bishri baa kaba warinaya isku mid bay ahayd riwaayadoodu laakiin halkaa riwaa lafdiga hore ay inooguma sugnayd idaa waladat ilamatu rabbaha ay inooguma sugnayd ayaa halkan maxaa kuma sugnaa idaa waladat ilamatu baclaha oo isaguna lamid oo tadcuuna baclanba macnaa dee waa tii laguma fasiraye bacli bimacnaa rabbi waa loo isticmaalaa dee bimacnaa zawjna waa looba isticmaalaaye intaas bay ku kala dunaayeen macnuhuna waa halkii hore uun yacni waxaan u asaraariya saraaridu waa jamcu suriyatin addoontan dee ruuxu haysto ee uu bal mathalan la kulmayo taas baa surriya lagu magacaabaa saraarina waa jamac xagga jamcigana waxaa la wixii baabkaasoo dhan ee mufradkiisu uu shadadaa leeyay saa surriya iyo wixii la midka ahaa jamaca in la takhfiifiya in la shadaa saraariyun iyo saraari labaduba way bannaan tahay marka macnuhu waxa weeyaan waana tafsiiradii aynu soo marray mid kamid eh, dadka caynkaasaa badnaanaya addoomaha la yeelanayo dee waqtiya qaarkood aad u batay tiradoodu aad uma badnayd awlaad bay u dhalayaan dadkii sayidyadooda ahaa dee waladkiina fii maqaami waalidihi ayuu noqonayaa oo dee sayidkii ayaaba halkii noqonaya waa wax laguma fasiray in dee ummahaatu awlaadna lagu fasiriyo dadkaasi markay bataan dhici karta iyadii in dee xaaladu intay fasaado beryaha hore lamama iibin jirina inta la iibiyo oo isdhaafiyo ay tagto oo kana oo ay waxu dhashay dhici karta inuu marka dambe kii ay dhashay uu milkiyo ama tii ay dhashay ay hantiyo oo dib uu soo galo xataa dee waxaa dee suurtagal baa noqon kara iyadoona muah eh, saasba ahayn ama ilmo si un ay kuba dhashay oy kaba tagto onay dib isuba arag inay waxa weeyaan taasoo kaleba way dhici kartaa xaalo kale oo ama haddii baclaha zawjaha lagaba dhigo saasoo kale iyadiiba uu bal matalan guursado eh, bal waa umuuro un kaba imanaya ama caaqnimo ama kathratul dee daraari ama fasaadkaasoo ummahatul awlaad dee waqtiyada ay jireen oo la iibiyo si ay u socsocdeen ay u warwareegayeen dhici karto inay gacantii waladkeedii ama ay sooba gasho oo uu markaa sayidkeedii noqdo isagoon garanahaynba iyo dee inay noqoto sida lafdiga xadiidka inooguma sugan inay kuwaasi dhalaanba dadkii madaxda ahaa inooguma sugan oo dee ay min jumlati raciya ay noqoto taas oo dee taasna way iskama badnayd lafdigana ay ugu dambeeya xadathanii zuhayr ibnu xarb xrb qala xadaثna jariir can cumaarata wahuwa bn الqacqaaci can abi zurcata can abi hurayrata abu zurca imakaan soo aragnay waa ina camri waa ninka jariir bnu cabdillaahi awowga u ahaa cibaaradan wahuwa bn الqacqaacna dee way inagu soo noqnoqon doontaa mararka dambean sharxi doonaaye macnaha muslim si uu ku maqlay baanay kuba jirin oo ninka inuu inoogu fasiro ayuu isagu ula yimi balbeenna uu isagaba ilaaliyo qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baa yidhi saluunii iweydiiya fahabuu way ka fahabuuhu waxay ka haybayseen an yasaluuhu inay weydiiyaan manaa rasuulka ilahi baa yidhi waxi weydiiya markaasay ka haybaysteen inay weydiiyaan dee malaha marka ay tan iyagaa u baahnaa waa wixii a u baahantiin weydiiya su-aalihii uu diiduu lahaa daruunii maa taraktukumna waa waxyaalaha aanay u baahnayn ee rasuulka ilaahay ay weydiinayaan ee kolkol wax iyaga dhib u dhiibo jawaabta ay noqonaysa ayuu lahaa iga daayeen fa ja'a rajulu nin baa yimi iyagu intay ka haybeysayeen rasuulka ilaahay wax weydiiyaan fajalasa cinda rukbatay rasuulka ilahay labadiisii jirayba agtooda ayuu soo fadhiistay faqala wuxu uhi ya rasuul اllahi ma lislaamu qala laa tushrik biاllahi shaya watuqimu الصalaata watu'ti الzakata watasuumu ramadana qala sadaqta qala ya rasuul اllahi ma liimaanu qala an tu'mina biاllahi wamalaa'ikatihi wakitaabi waliqa'i warusuli watu'mina bilbachi waa tan eeg riwaayadii ruwaadii baa barhkoodna ay xafidayaan xadiidkii oo dhan badhnaa waxbaa dhaafaya markaa dee ina waana xadiid keliya uun xadiidka abi hurayrena qadarku uu inooguma sugnaa walow laftigii hore imaka aanuu inoola socon wa tu'mina bilqadari kulli qadarkao dhan ba aad wada rumaysid qaala sadaqta yaa rasuula allahi ma ixsaanu qaala an taksha allahi ilahay inaad ka cabsatid kaannaka tarahu si adagu aad arkayso hortaagantood arkaysaba fa inaka adigu ilaa takun tarahu haddii aanad ahayn mid arkaya fa innahu yaraaka o dee kolliba cibaadadii hagaaje markaad aad adigoo arkaya aad caabudaysad cibaadada hagaajinayso waxaad u hagaajinaysa waa aragtidan ilaahay subxaana watacaala ku arkayo ee uu ku daalacanayo tiina way jirtaa un mar kastaba ka ku daalacanaya xaaladaada la socda weeye markaa cibaadadaada hagaaji weeyaan oo ikhlaaska iyo ixsaanka iyo khuduucda iyo khushuucda hagaag u wada taamyeel qaala qaala yaa rasuula allahi mata taquumu saacatu qaala ma lmas-uulu canha biaclaama min asaa'ili waa cibaaradan soo aragnay wasiuxadiuka can ashraadiha idaa ra'ayta almar'ata haddaad aragtid haweenaydii oo talidu rabbaha dhalaysa fadaaka min ashraadiha calaamaadkeedu kaba mid yahay waidaa ra'ayta alxufaata alcuraata suma albukma macnaa waa kuwii juhalada ahaa weeye aan waxay garanayaan jirin suma bukman cumyon sida qur-aankaba waa kuwa jahalada een waxbama garanahayn ee kabaal ee qaaqaawan ay noqdaan marka dambe intay xaaladu isbedesho muluuk alardi dhulkaba boqoradooda ay noqdaanna fadaaka min ashraadiha ashraadeedu kaba mid yahay waidaa ra'ayta ricaaa albahmi <coughs> waa baraarka iyo waxaa kuwii raacayay haddaad aragto ricaa waa jamcu raacid rucaadna waa ta lagu jamciyo laba jamcowey yatadaawaluna fi lbunya iyadoo xaaladoodu ay isbedeleen oo kuwa madaxdana ay noqdeen ay ku tartamayaanba dhiskii fadaka min ashraadiha calaamaadka saacadda iyo inay dhowdu kaga mid yahay fii khamsin iyagoo umuurtaas <coughs> ay ku sugantahay shan ay ka mid tahay jumlo markaa shay jumladood oo min alghaybi qaybka kaga mid oo ah, laa yaclamuhuna ila allah uma qara'a in allaha cindahu cilmu saacati waynazil lkayta yaclamu ma fi larxaami ma tadri nafsun maada tagsibu gadan wama tadri nafsun biayi ardin tamuuta ina allaha caliimun khabiir qaala wuxuu yihi abu hurayra uma qaama rajulu ninkii baa kacay faqaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam rasuulkii ilahi baa yihi rudduu calaya bali soo celiya ninka faltumisa waa la doondoono falam yajiduuhu may helin faqaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam hada jibriilu kani waa jibriil oo araada wuxuu doonay su-aashan isagoo cilmi ka kororsan muu lahayne wuxuu doonayay an tacallamuu inaad wax barataan waa dabdi oo asalku wuxuu ahaa tatacallamuu labadii toodee mudaaricuu ku wada bilaabmaa markaa mid la gooyey dee waana ikhtisaar sida qur-aankaba tanazalu lmalaa'ikatu ay nooguba sugan tahay markaa an tacallamuu bacnaa tatacallamuu ina barataan waxaa kaloo lagu dabdiyey saxiixan muslim an taclamuu ina ogaataan labadaba waa laba macnoo saxiixa id lam kor haddaydaan su-aashii laba iman oo dee su-aashii aa ah cilmiga ku heli ninku aa ka haybaysateen oo laba iman weydeen isagiibaa yimi si uu su-aale ii weydiiyo jawaabtayda aa u maqashaan oo halkaa wax uga barataan oo diintiina aa u barataan taas buu yimi wallahu subxana wa tacala acla aclam subxaanaka allahuma bixamd hati hiya axadu arkaani alislaam wuxuu uhi mualifku shaarixa ayaa tarjamada leh baabu bayaani salawaatiba salaadaha caddaynteed baabkii weeye allatii salaadahaasoo hiya axadu arkaani alislaami islaamka arkaantiisa mid ka mida ah cashirkii xalaytoo kollay xadiidkii markaa cumar warinayay iyo riwaayadii abi hurayraba waxaan kuba soo aragnay markii rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh uu weydiiyey jibriil <clears throat> ee uu ku yidhi islaamnimadka igaba waran wuxuu ku yidhi an tashhada an laa ilaaha ila allah wa ana muxamadan rasuulu ullah wa tuqiima asalaa halkaas salaad baa inoogu sugnayd salaadda aad ogto laakiin salaaddii salaadday tahay in may bayaankaasi may jirin marka baabkan wuxuu u dhigtayba ama baabkani kuba imanaya bal salaadan ku soo aroortay arkaanta islaamku ee salaada ay tahay oo iyadu salaadahan ah axad arkaan ilislaam waa kuya masaladaheenna shanta mise salaad guud ahaanba weeye tiibaa adigu baabkani noo caddaynaya inoogaba imanaysa wuxuu ihi markaa imaamkii muslim xadaanaa qutaybat bnu saciid bni jamiil bni dariif bni cabdillaahi athaqafiyu عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن أبي سهير عن أبيه أنه سمع ضلحة بن عبيد الله يقول saan soo sheegnay dee ruwaaddu way badan tahay lamana wada qaban karayo oo haddii mid mid kasta loogu joogsadona casharku dee ma soconayo waxaana jirta ilaahay ha ka raali adee a'immadu aad bay jaanibkan ugu ihtimaameen oo dee waata aynu soo marray isnaadkuba diinta inuu kaba mid yahay haddaan isnaadkani jirinna saynu muqadimadaba ku soo marray qaala man sha'a bimaa shaa ruux kastaaba wuxuu doono odhan laha ninka soo yidhaaha dee rasuulka ilaahay waxaan jirin kaba warinayo qaala rasuululahi odhanaya dee haddaan isnaadkani jirin waxa weeye waxaasi way u socon lahaayeen markay noqoto isnaadkii in la caddeeyo ee la sheego ee bal maalan taas baa deeta ruuxii hadduu waxaan jirinba ama waxaan la hubin warinayo isna riwaayaadkaas walow lafdiga muqadimada inoogumay sugnayne marka lagu yidhaha yaad kaba warisay ama sanadkaagii sheeg baqiya wey manaa isagoo wareersan oo wuxuu ku jawaabo aan helahayn ayuu baaqi noqonaya isnaadku markaa waa shay dee daruuriya kolley diinta fahamkeed iyo axaadiida sugitaankeed iyo taasba waa shay diintii kaba mid ah waa dariqda markaa ama duruqda ugu habboonee ee isnaad lagu baran karaana kutubtan oo kale markaa la aqriayo de had iyo goor habeen kastaba ay kuwa ay soo marayaan kuwana kusoo noqnoqonayaan ruuxa hadduu ihtimaam iyo jaanibkaa u yeesho kolley waxyaalo badan buu dabdin karaa ee kutubta taraajibtoo la qaatay oo la daalacdo uun laguma dabdin karo waayo waxaa dhici karta inuu dee kutubta roroon mujallad dhan oo maxamed ka wada bilaabmay uu kugu soo uu jiraba mujaladka waa muxamed buu ka wada bilaabmaya keebaad qaban keebaad si aanad qaban ahayn dee waa laakiin tan baa laguma barta markaas waxaan leeyahay dee kutubta yaryar ruuxu hadduu haysto isagoo kitaab sanad kalena akrisanaya kitaab kutubta waaweyn marmarun ha loo laabmabe ruuxa magaciisii iyo tarjamadiisii iyo darajadiisii oo kale uun ama dee waxa weeyaan sheegaysa koobanna lana dabdin karayo markuu kutubtan akrisanayna ula laabi karayana wixii laguma wada joogjoogsan karaya aad bay uga fiicantahay kolley kutubtaasna dee kutubta ugu roon waana maanta kitaabka xaafid ibnu xajar ee la yidhaha taqriibu tahdiib oo kale waa kitaab mujalad keliya dee dabacaadkiisa qaar dabacadii labada mujalad ahayd ee hore cabdilwahaab cabdilatiif kolle akhdaadeeda badnayd oo taas kolle cid lagulama talinayo way fiicantahay iyo kaashifka dahabiye oo kale iyo aad bay u fiican yihin waa kutub yaroo koob kooban rijaashii saxiixayn iyo intan umuhaadka uun dhigaya ruuxuna uu buqyadiisiiyo wuxuu doonayey si dhib yar ugaba heli karo ula kaashan karana kutubtan wixii shuraaxda uu kuba arkayayna iyagu markaasna labadoodii haddii isu wada geysan waxyaalo badan buu qabanaya marka waxaan leeyahay habeenkiiba dee sanad keliya inaan yar ku yar joogsano iyo meelmool mooyaane kuma wada joogsan karne sanadkan hore haddaan eego qutayba waxaa la arkaa caawi inoogu horeeya qutaybana waa nin imaama oo raggan ummuhaat ama usuushan lixda alihi ibnu maaja mooye intooda kale xer bay u noqdeenoo waxbay ka wariyeen ibnu maaja isagu waa siduu kaga wariya haddii ibnu maaja isaguna uu la kulmi lahaa sheekhyo kooban oo dee sagaal ah ayuu markaa ku tobnaan laha ama koob iyo toban ku noqon laha haddii nin tobnaadba lagu soo daro oo ay lixdooduba u wada sheekho ay ku wada kulmaan bal markaa taas buu ahaa muslimna wuxuu ugu tegay waa u xoreeyey xernimuu ugu tegey magaaladii uu deganaayo oo baqlaan la odhanayo magaalada balkh waa meeshan masaaru shariif la idhaha afghanistan waqooyigeeda kuma taalama magaaladaas agaheedabay balkhi ay ahayd baqlaanna qaryooyinkeeda yaryar bayd balkhi laakiin magaalo weyn oo magaalooyinkii khuraasaan khuraasaankii ugu waaweynaa ama umuhaadkii mudun khuraasaan bay waqtigaa ahayd waana nawaaxida aan sheegayo ayaa loogu tegay oo malaa naysabuurna kula kulan yahay laakiin halkaa isagoo axmed ibnu salamo wada socdaan buu u xoreeyo ugu tegay axaadiis aada u badanna waa ka wariyaan xagga marka la eego dee tartiibta xadiidkana ama dadka uu wax kaba warinayana bal dee waxaabu noqonayaa ninka afraad ee u badan oo ibnu abi shayba iyo zuhayr iyo waa ragga soo raaco lix boqol iyo siddeed iyo lixdan xadiis ayaa kitaabka ku sugan oo uu isaga ka warinayo lix boqol iyo siddeed iyo lixdan xadiisoo uu muslim qutaybe kaba warinayo waa nin atbaacu taabiciintii raggii la kulmay kuwoodii ugu waaweynaa laba boqol iyo afartankii baa dhimashadiisu ahayd isagoo sagaashan gaadhay welibana kutubta lixda ee ummuhaadka nin qutaybe la yidhaho on isaga ahayni maba jiro waa keligii waa ismi keliya oo macnaha usuusha lixda ah qutayba ninka la yidhahaa waa keligii uun isaga wax kaloo qutayba la yidhaha inoogu sugan asal ahaan maba jirto waa magac markaa keli ah ama magaca fardiya weeye barhkood laqab ha kaba dhigeen magaciisane tirmidi marka kitaabkiisa la eegana jaamica waa ninka ugu badan uu axaadiid ka wariya walow axaadiis lix boqol iyo waxoogaa ay tahay laakiin waa sheekhiisa koobaad buu noqonayaa ugu badan tirmidi cidda uu wax ka wariyo ee marka la eega sheekhyadiisa muslimna dee adhaw ninka afraad iyo ayaabuu noqonaya qutayba ayaa muxuu inooga warinaya xadiidkii can malik bni anas isagu waa imaam dee imaamkii imaamu daarilhijra oo uma baahna tacriif ee cibaaru raaciyey fii maa quri'a calayhi wixii lagu dul aqriyey oo dee markan axaadiista iyo la kala warinayo kol sheekhaa carabkiisa laga maqlaa taa samaac bay idhaahaan kolna waa lagu dul aqriyaa sheekhu waa dhegaysanaya waa axaadiistiisii uu isagu warinayay sanadkiisii lahayd waanu baraarugsan yahay haddii qalad dhaco ama wax dhaco waa joojinayaa marka taasna qiraa'a cala sheekh baa laydhaha waa martabada labaad xagga warinta oo kale a'immada qaarkood malik iyo saa bukhaariya way simaan oo isku mid bay kaba dhigaan welibana arrinta jirtay imaam malik markay noqoto naadir bay ahayd carabkiisa in wax laga maqlo waa lagu dul aqriyi jiroon oo dadkan u tegaye meel kastaba uga yimi caalamul oo kale iyo meel kasta ugaba yimi waxay ahayd arrintoodu qiraa'o muwadaiisa kitaabkiisana waa lagu dul aqriya ruuxu isaga aqriyaya shaaficiga markii uu tegay waanu xafidsanaa kitaabka isagoo xafidsan buu u tegay waa ku dul aqriyay isaga arrintiisu taas bay ahayd inta samaaciisu aad bay u koobnayde isaga jaanibkaas baa badnaa isaga agtiisana isku mid bay ahaydoo waxay leeyihin qolooyinkaa isku midka ahayd qur oo xadiidkii kaba weynba ruuxii muqrig ahaa dee qaarig adu ruuxii daalibkaa ee baranayay waa ku dul aqriyaa taas baana riwaayo u noqota dee xadiidkiina waa isagiiba la mid uunoo waa isla mid ba yidhaha laakiin inta badan culimmadu martabada labaad bay ka dhigaan oo samaacay horraysiyaan ee markaa fiima quri'a caleyhi taasay tahay waana da'bigii iyo caadadii imaam malikba can abi suhaylin abi suhaylkani waa adeerkii ruma weeye waa imaam malik waayo qays baa xadiidka kala warinayo imaam malik waxaa la yidhaha malik ibnu anas ibnu malik suhaylkana naafic ibnu malik baa la yidhaha aabihii anas ibnu malik bay walaala yihiin waana nin taabiciya oo bal matalan taabiciintii adugu dambe kaba mid ah abi suhayl baa naafic ibnu malik yuu ka warinaya can abihi aabihi malik marka muxuu noqonayaaba waa malik ibnu anasna awowgii oo aabbahan abi suhayn u aabbici imaam malikna aabihii anas buu dhalay usra kala warinaysa oo bal maalan markaa can abiihi oo malik ibnu abi camir alasbaxi la yidhaho isaguna nin weynba ahaa oo waxa weeyaan dee isagu marka la eego ruwaadii hore ee taabiciintana ah adigu dadkii saxaabada un kuba xigaya ah, waa nin weynba ayaa waxa weeye taabici weyn baan ugaba jeeda ayuu kaba warinaya haddaba aabbahaas oo malik ibnu caamir ibnu abi caamir alasbaxi la yidhaaho ayaa muxuu yihi samica wuxuu maqlay dalxata bna cubaydillahi kolley xaliifna waa la ahaa oo qolooyinkan malik iyo usradiisa dee waa reer yamaneed oo carab ahaayoo asbaxiyiin ama alasbaxiyi bay nisbada u timaadaa ee kolbay kutubta u yimaadaan ataymiyi taymiguna waa walo uga yimi xaggii xilfi oo maaligan imika aabihii malik ibnu anas oo isna malik ibnu abi caamir la odhanayay ayaa xilfi la lahaa dalxat bnu cubaydillahi oo nisbada halkay uga timaada ataymiyi kolkol waa dee waxa weeyaanun waa walaha xilfi oo xilfi buu laba lahaa ama ajiir baabu u ahaa bal markaa taas dalxat bnu cubaydillah axad alcashara waa sanadkan imika ku gaabsanayo anahu samica dalxat bnu cubaydillahi yaquulu jaa rajulu nin baa yimi ilaa rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay buu u yimi ninkaasoo min ahli najdin reer najdi ka mid ah isagu waa mawdic kolley waa meelaha dee ah, najdi waa almakaan almurtafic min alardi oo de waana kollay manaadiq macruufay ahayd oo waxa weeyaan ciraaq ilaa yaman dee markaa taxnayd oo dhulka xeebta kaba dheer ee taaggaa ama oogadooda ayaa najri najdi la odhanaya cagsigiisna waa alqawra waa dhulkan xeebta kusoo dhow ee gubanka ah taas bay qawr la odhanayay tihaamana laba odhanayay dee kollay xijaasna iyagay kala fasilaysay intii xijaas loo yaqaanay najdi iyo tahama ama qowrkay kala saaraysay oo sabaaba xijaaz loo yidhi laftigu xaj kama soo jeedo waa lafti hore oo dee loo isticmaalay markaa taasoo waa waxaa indee dhexeeyey ama dee buuro u udhaxeeyey taas iyo ina udhaxaysay uun tihaamo oo qowrkii ah iyo najdigii haddaba ninkuu xaggaasuu kaba yimi ninkaasoo haa'iru raasi madaxiisu waa timaha madaxiisu ay firiidhsan yihiin oy kacsan yihiin oo ujeeddadu waa nin safar buu ka yimi dee ma soo feedhan oo rafaahiya raaxo waa ka dheeraayo nin socod dheer iyo najdi kaba yimi rasuulka ilaahayna uba yimi laftigan thaa'irna macnaa waa qaa'imun shacaruhu muntafishu shacarkiis iyo timihiisu waa dee kacsanaayeen oo may faydhnayn weeye oo nin dee imika intuu gurigiisii kasoo baxay soo feedho oo timihiisii soo hagaajiyey mu ahaynba oo macnaa ana shacarahu mutafariqun min tarki rafaahiya laftigeena saa'iruraas baa oo macnuhu waxa weeyaan weeyaanun saa'iruraas waa dee timahii meeshii ay ka soo baxayeen waa madaxi unayna waxaan firirsan ama aan feedhnayni madaxa naftiisa maahae waa timahii oo waxaabay ahaan lay imika haa'iru shacari raase ee tan waxaa adigu loo yidhiba ama mubaalaqa ahaan ama se lianna shacra yanbutu minhu wey timuhu halkay kasoo baxaan baabao tan baa haa'ir raas looga cabire waxaan dee iyadu markaa kala tagsan een feedhnayni waxa weeyaan waa timihii iyo dee madaxa naftiisii maaha haddaba wuxuu idhi ninkaasoo nasmacu aan maqlayno dawiya sawtihi dhawaaqiisa aan maqlayno oo ujeeddadu meel shishe ayuu ka soo dhawaaqay intaanu rasuulka ilaahay soo gaadhinba hadalka dhawaaqa sare oo imaka waa shiddatu imaka un bay noqonaysaa un waa sawdkiisii baciidkaa waa shiddatu sawti oo dawiyina waa dee sawdkiisii iyo dhawaaqiisii dheeraa ayaanu maqlaynay walaa nafqahu aanaan fahmayn maa yaquulu waxaan uu leeyana meeshuu ka soo dhawaaqay waa hadlayaa dhawaaqii sare ayay maqlayaan laakiin waxa uu leeyahay maanaan maqlahay ma taasoo waxa adigu tahay dawigu waa imaka dawiyu sawti bucduhu fi lhawaa amase shidatu sawtin laa yufham baaba markaa dawi lagu magacaabaayo xataa dana saas ahayd dhawaaqaan maqlayna xaaladiisuna taas bayd ilaa uu soo dhawaaday min rasuulillaahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilaahay uu soo dhawaaday fa huwa yasalu wuxuun baaba nagu soo kadiyo yas'alu inuu weydiinayo oo waxan uu isagu dhawaaqan uu dhawaaqayay waa rasuulka ilaahay buu wax weydiinayaa waxaan uu weydiinayana adduunye uu doonaya wax kale may ahayne yas'alu can lislaami islaamka iyo sharaa'icdiisii ayuu rasuulka ilaahay weydiinayaa idaadu waa tii fujaa'iyada ahayd oo ee barhkood xarafbay ka dhigaan kuwa darfibay kaba dhigaan kollay nuxaadu marka la eego waxyaalaha ay kala raajax yeelaan lakiin dee jumlo ismiyaa ayuun baabay gashaa jawaabna maaha idaadii shardiyada ahayd ee jawaab loo eegi jira u baahnayd ma aho jawaab wuxun baaba anaga nagu soo kadiyey weeye waxaan dhawaaqii markii hore ay maqlayeen bay fahmeen markuu soo dhowaaday muxuu ahaana islaamkii buu rasuulka ilaahay weydiinayaa sharaacdii islaamka ayuu weydiinaya oo markaasuu leeyahayba rasuulkii ilaahay salawaat wasalaamu caleyh maxaa ilaahay ugu farad yeelay sida lafaadaha qaarkood bukhaari wariyey oo waxaad iga warantaa maadaa farada allahu calaya min asalaat salaadaha maxaa ilaahay ugu farad yeelay kolay mid mid baana hadalkiisu isu daba socday faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay baa wuxuu yidhi khamsu salawaatin shan salaadood oo waxa ilaahay kugu farad yeelu ruux kastaoo muslimana kuba farad yeelay waa khamsu salawaatin hiya waa waxaa laysku farad yeelay khamsu salawaatin shan salaadood weeye oo fi lyawmi waaleylati habeenkiiyo maalintiiba waa dee shantan salaadood ee soo noqnoqonaya ee habeenkiiyo maalintii aan tukanayno taas baa ilaahay farad yeelay iyada ayaa farad ah waana tan ugaba jeeday axaadiidii watuqiimu asalaata aynu ku soo aragnay ama kuwana ay noo dambeeyaan salaadaa la sheegayaa maha salaad mudlaqa ee waa salaadaha shanta taas baa arkaantii islaamka kaba mida ah. inay cinwaanka taasuu dhigtay bayaanu salawaat alatii hiya axadu arkaan alislaam oo waa kan rasuulka ilaahay baa u caddeeyey salaadahan arkaanta islaamka kaba mida ah. ilaahay farad yeelay inay shantan yihiinba kollayna dee mubtadaan iskaba qadartay hiya khamsu salawaatin sababtuna lafdiga bukhaari ba ama riwaayadkiisa qaarkood baaba ahayd akhbirnii maada farad allahu calaya min asalaati markaasaa rasuulku wuxu uhi waxaa la farad yeelay ama faradkii waa shan salaadood fi lyowmi waleyla fa qaala ninkii baa wuxuu yidhi hal calaya hayruhunna iyaga kayrkeed oo kuwaa shantaa waxaan ahayni korkayga ma yihiin kallay matiga khayruhunna baa ii taalla sharaxanna khayruhaa baa ii taalla dee in luqadii haddaan eegno ama dee sii badnayd khayruhaa bay ahayd oo halkan damiirka caynkana dee huna oo kale wixii caqli leh ayaa loo isticmaalaa ama dumarkii oo kale loo isticmaalaa waxyaalaha kalean caqliga lahayn waxa badan in si dee mufradka ama mufradada oo kale loola dhaqmo ee laakiin waata qur-aankaba ay noogu sugantahay falaa tadrimuu fiihina anfusakum waa iyadoo bilo laga hadlayo bilihii xurmada lahaa falaa tadrimuu fiihina anfusakum bal matalan tana shay jaa-isa un weeye bal dee taasna in labadii xaalaa isyar khilaafsan ee aadna umaan baraarugin markii hore haddaan yar dabdin lahaa matiga muslimkeeba uu yahay hal calaya hayruhuna qaala wuxuu uhi laa may wax adiga iyaga kugu waajibayoon shanta ahayni ma jiro ilaa an tadawaca ama tadawaca labadaba ku dabdiye inaad sunno tukanayso oo adigu aad xaggaaga sunno kala imanaysa mooyaane wax kale oo korkaaga ah oon shantaa ahayni ma jirto bal inta badan waxay ku dabdiyaan dee tadawaca oo labadii ta-ood ee tatadawaca way ahaydee ayaa mid ahaan da'dii lagu idqaamay taas baa da'dii ay kuba shadantay taas oo kale waxaa kaloo ay halkan kuba dabdiyeen oo yidhahaan waa ixtimaalayaa tadawaca in da'daba aan la shaydin oo meeshii labadii to mid ahaan la gooyay si tanazalu lmalaa'ikatu iyo baabkeedii markaas la gooyeyne labada xaalaba waa isla macno ilaa adigoo sunno adigu tukanaya oo xaggaaga kala imanaya mooye iyaga uun mooye <laughs> haddii aan lagu baraarujin waxaa kaba dhalan kara labadooda in dee aan isugu mid noqoto inaan wax meesha xukum ka ratimaya aanun la dareemin oo de waa bal maalan waxa weeyaan ilaadan de waa adaatu istithnaa istithnahani maanta ma munqadic ba mise waa muttasil waxay yidhaaheen bacdigood oo halkan laguma xambaaray istinahani waa munqadic oo waana kan markay qur-aanka uu dhacoba mufasiriintu sida jalaalka kale iyo ay laakiin ku fasiraan markuu istinahu munqadic iyo inu ahayn oo markaa waxa weeye oo cibaarada ay noqoto ilaa an tadawaca ay laakiin ilaa laakiin an tadawaca adigoo sunno la yimaada yustaxabu laka waajibkaguma ahee sunna ay kuu tahayoo waa wax ku jidaysan bal taas marka halkaas bacdigood baa ka dhigay istihni mutasiliya halkaas baanay wax kaba imanayaan oo la yidhaaho waa sidan ku laqbeeyen ku horreysiistay markii hore laa may ee wax waajib ah oo kugu waajibi ma jiro oon salaadaha shanta ahayn ilaa an tadawaca inaad adigu tadawuc la timaado uun mooyo haddii aad tadawuc la timaado hadalkaaga istitaam mutasilka waxaa ka imanaya haddaad tadawuc lama timaado ood xaggaaga markii hore waajib waajibkagumu ahayne adigu aad sunno ka bilaabatood ka gudagasho gasho markaa dee faradkii waa ku fuulayaaoo inaad taam yeelato ayaa meeshii soo gelaysa waajib noqonaysa waana dee culimada qaarkood qowlkooda ah ruuxu sunno marka hore waa iska dayi karaa laakiin hadduu galisa sunnaha salaada oo kale ee soobkana raaciyaba inuu taam yeelo ayaa laazim waajib ku noqonayso haddii kale wuxuu ku dee meeshii imanaya walaa tubdiluu acmaalakum acmaashiinii ha burinin oo burin camalkii lama lahaa tanna marka la laydhaha waa mutasil macnii baa noqonaya inaad adigu taas tadawuca la timaado halkaa wax kaaga yimaadaan mooyaane eeg halkaa farad kaaga yimaada mooye farad korkaaga ma aha bal adigu waa taase laakiin taa hadday horraysiiyeen qolooyinka istihnaa mutasil ka dhigtay waxay u daliishadeenba inay markaa ruuxii gudagalo salaad sunnaa ama soom sunnaa itmaamkiisu waajib yahay dee shaaficiye oo kale itmaamku waajib maaha xagga soomka gaar ahaanna xadiid baa yimi inoo suganba oo asaa'imu almutadawicu amiiru nafsih oo ruuxa isagu ee sunno tukana sunno soomani isagaa amiirkiisiio de hadduu doono waa taam yeelaya hadduu doono uu iska cunaya rasuulka ilaah soom niyeeyeyna mar uu markaa dee la sheegay inay waxyaala yaallaan gurigii ah, waa iska daayey oo soomkii uu iska daayey bal markaa waxaan leenahay xadiidkaasna soomkii weeye tan kalena qiyaas baabkeed bay noqon Eh, laakiin waa cibaaradan haddii istisnaa mutasil laga dhigo waa taasna waan dee aimada qaarkood madaahibaha qowlkood bay noqonaysaa walow dee xadiidkaasi ay noo faa'iideynayaan ruuxu sidaa marka horeba dee ay ahayd dee kolley waa inuu taam yeesho ilaashado eh, laakiin haddii uu buriyo oo kale qado laguma laha ayaa macnuu noqonaya eh, laakiin cibaaradan intaa yare inqidaac iyo itisaalka ayaa waxyaalahan xukum kasoo dhex bixi karaa iyo dee markaa in waxyaalo loo kala dariishado wadakara lahu rasuulu llahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilaahay wuxuu u sheegay azakaata zakaadka oo dee xadiidkan kollay intan waa inoo koobantahe riwaayaadkiisa kale kuba timi ii waran oo maxaa ilaahay igu farad yeelay xaggii zakada markaasuu rasuulka ilaahay u sheegay zakadii faqaala wuxuu ihi hal calaya hayruha waxaa iyadaa zakada mooye wax kale oo igu waajibo oo inaan xoolahayga ka bixiyo ay korkayga tahay ma jiraa qaala wuxu uhi laa may ilaa an tadawaca dabdi ahaan iyo macno ahaanba hadalkii aan halkii hore nidhaa inoo soo noqonaya inaad adigu xaggaaga tadawuc kala imanaysa mooye wixii ilaahay kugu waajibiyey ee maalkaaga xaq ee lagu lahaa waa intaas sekadii qaala wuxuu yidhi dalxa odhanaya fa faadbara arajulu ninkiibaa iska noqday dhabarku usoo duway iyagiyo macnaha waa dahaba muwalliyan duburahu ilayhim waa tegay isagoo dabadiis iyo dhabarkiisii xaggooda usoo duwayo dee waa iska noqday walxaal wa yaquulu uu leeyahay wallaahi baan ku dhaartee laa aziidu ma ziyaadinayo calaa haada intan waxaan ku daraya ma jirto intaasun baaban ku camalfalayaa haysanayaa oon ku dheganaan walaa anqusu minhu waxna kama dhimayo oo waxaan ka dhimayaana ma jirte sidiisii baan u qaadan oon ugu camal fali waxna kuma darayo fa qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yidhi aflaxa waa liibaanay in sadaqa hadduu run sheego oo macnaha waxaan uu imaka sheegay uu oofiyo oo uu intan hagaag ugu camal falo wuu liibaanayaa taas buudho uu liibaanay bal xadiidka waa inoo soo socdaa sanad labaadee laakiin wax dee inoo soo kordhinaya halkaas mama jirto xadiidkan sidaan soo sheegay bukhaariyana waa la wadaagsaday welibana ziyaadaad baa bukhaari leeyahay xadiidkan marka la eego ayma kaloo la wariyeyna way jireenba marka laba arrimood baa adigu intaynan xadiidka bal gaadhinba dee aynaan kaba bixin halkana culimmadu ay taabtaan baa yar muhiima inaan ogaano midi waxa weeye rasuulkii ilaahay salawaatullaahi wasalaamu calayh ninkan wuxuu u sugay inuu liibaanayo haddii uu rur sheeguo hadalkiisan ka dhabeeyo waxaana uu yidhi intan waxba kuma darayo mana nuqsaaminayo waxaan ka nuqsaaminayaa ma jirto dee arrinka inoo suganna waa salaadii iyo zakadii unbaa halkan inoogu sugan waajibaadkii kale iyada halkan inooguma sugna ruuxu hadduu salaad iyo zake ilaaliyo oo uu waxyaalihii kale faradkaayd kaba tagana dee ruux badbaadaya ama liibaanaya ma noqonayo marka iyadagu waxa weeye walow halkan riwaayadeena intan ay nooguba sugan tahay waxaa iyada in ku timi riwaayo bukhaari leeyahay xadiidka aakhirkiisiina dhacday alfaada aan qaarkood soo naqliyeyna waa taa aan markii hore ay kuba sugnayd halkan aan inooguba sugnayn fa akhbarahu rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam bisharaa'ic alislaam rasuulkii ilaahay baa xunkii wuxuu ugu waramay islaamka sharaa'icdiisii dee sharaa'icdii maxaa soo geli xajkii baa soo geliyo umuurihii kalea soo geliyo wixii laysu diidayaa soo geliyo intadun may ahayn ee rasuulkii ilaahay wixii dee ruuxan kolle i waajibka ahaayee isaga waajibka ku ahaa ee laga doonayay sharaa'icdii islaamka ahaydba waa ugu waramay markaasaa ninku yidhi markii uu rasuulka ilaahay intaa u dhammeeyey intuu iska laabmay wallaahi laa aziidu walaa anqusu mima farada allahu tacaala calaya shayan waxna kuma darayo waxna kama dhimayo wixii ilaahay subxaanah wa tacaala igu farad yeelay marka cibaaradan sharaa'ic alislaam ayaa waxyaalihii kale halkan ka maqnaabaa inoogu sugan oo lama odhanayo ee labadan arrimood oo keliya salaad iyo zake oo keliya seebaa ruuxu ugu liibaanaya isagoo sharaa'icdii iyo faraaidii kale islaamka ee bal arkaantii kale islaamka kama tegaya xadiidka ee dee intan baa raawigii kuma gaabsaday taasi iyadu waa nuqdo nuqdo ladabaad ee halkan culimmadu ay sheegaan waxa weeyaan imaam nawowina uu soo yar qaadayo in bal falaaxii la geray haddii uu isagu waxa weeyaan wixii aanu waxba ku ziyaadin oonu wax kale ku darin oo intii waajibka ku ayduun laba yimaada inuu liibaanaye waxa weeye mayayn aanu wax ka nuqsaamine xaggan kale ziyaadadan isagoon waxba kuba darahayn oo dee ay umuurihii kale sida dee nawaafishii iyo manduubaadkii iyo waxyaalahaasi ay jiraan ziyaada la-aantan seebaa falaax u imanaya oo markan uu leeyahy waxba kuma darayo seebaa haddana iyadoo waxyaale ay xaggaa kaga maqan yihiin falaax loo sugaya marka culimmada qaar baa waxay qowlkoodu yahay hadalkan uu rasuulku yidhi aflaxa in sadaq wuxuu u laabmayaa un laa anqusuda waxba kama dhimayo ayuu u laabmayaa ee dee hadduu intan loo sheegay sharaaicdii islaamka ku liibaanay hadduu wax kusii daro manduubaadkiiyana dee waa min baabi awlaa liibaanta way usii badnaanaysaa un falaax ziyaaduu sii helaya iminka waxa weeyaan waa arrinku waxba kama dhimayadan hadduu ku dhabeeyo oo aan waxba ka dhimine intii dee laasimka ku ahayd uu la yimaado waa liibaanaya bal waana hadalka ibnu salaax kollay kitaabkan uu leeyahay kitaabka ilaa kitaabliimaan unbuu sharxi damalaa waa ka wafaaday oo siyaanatu saxiixi muslim baa la yidhaha intiina waa la madbaceeyey isagoo muqadimaadkiisuna aad dee kolleyna weyna ictimaadkiisa badan ba ahayn xagga fusuusha uu ka horreysiiyey kitaabka ayaa wuxuu dhahaa oo isaga hadalkiisuba ahaydba hadalku wuxuu u laamayaa laa anqusu ayuunbuu gaar ahaan u laamaya oo wuxuu kaa ku celeeyaa waxyaalaha la yska garanayo waxaa ka mida cinda kulli man caqal ama reer miyi ha noqdo ama kale ama caamo ama khaase ana alfalaaxa laa yunaadu bitarki maa zaada calaa dalik inaanu falaaxan ku xidhnayn waxaan intan ka ziyaadsan oo laga tagaa aan lahayn markaad intaa ka tagtaad falaaxan iyo liibaantan aad helaysaa nawaafishii kale ah ee iyo daacaadkii kale ah ee rasuulka ilahina wuxuu idlaaqay dee waa wax layskaba garanayo ee arrinta waa naqsi nawowi laakiin qowlkiisu isagu wuxuu ka dhigayaa taasi inay laga roon yahay oo labadoodaba uu laamayee macnuu uu yahay uun ruuxu haddaanu waxba kaku ziyaadin waxna kama nuqsaamin horta dee waa ruux liibaanay oo wixii korkiisa ku sugnaa waa laba yimi waajibaadkii kol hadduu guto sunnayaashii waxaa kaga maqnaadeen falaax ha kaga maqnaadeene laakiin wixii korkiisa ee laasimka ku ah hadduu ilaaliyo iyada dee liibaantii way usugnaanaysaa wuxuu leeyaba isagu imaam nawitu dooranayo in labadiiba loo wada celiya laakiin bal hadalkaa hore waa hadalkii ibnu saraaxiyo xadaanii yaxya bnu ayuba wa qutaybata bnu saciidin jamiican عن إسماعيل بن جعفر عن أبي سhayل عن أبيه عن طلحة بن عbayd اللahi عن النبي صلى الله عليه وسلم waa xadiidkii hore uun sanad labaaduu leeyahay markii hore qutayba inoogu sugnaayay nin baa kusoo biiray la dabqa oo hiqo ah oo sheekha muslim oo yaxya ibnu ayuub la yidhaaho markaa qutayba markii hore wuxuu ka warinayay malik ibnu anas imaam malike maanta sheekh kalu xadiidkii ka wariyey labadoodu ay kaba wada wariyeenoo waa nin atbaacu taabiciintii raggoodii dambe kaba mid ahoo ismaaciil bnu jacfar la ydhaha isaguna hiqa oo kitaabkana inoogu soo noqnoqon doona ama sanadka intii kale abi suhayl iyo waa intii hore inu soo maro markaa waxa ay tahay in malik ibnu anas waxaa la wadaagsaday oo riwaayada adeerkii uu xadiidka kaba warinaya la wadaagsaday ninkan kale ismaaciil ibnu jacfar la yidhaha isna atbaacu taabiciintii kaba mid ahaa xadiidkuna waa kiun intaasaa wax cusub jira can inabiyi sala allahu alay wasalam bihada alxadiidi naxwi xadiidi malikin hayra lakina anahu qaala wuxuu yidhi isagu oo waa riwaayadiisa ismaaciil bnu jacfar uu abu suhayl kaba wariyey ina imaam malik buu la siman yahay maanta ee isagu uu ku yidhi faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulki ilaahay baa yidhi aflaxa wa abiihi in sadaq aw dakhala aljannata wa abiihi in sadaq intan baa soo korodhay uun intii kale waa xadiidkii hore mid lamida aflaxa waa liibaanay in sadaqa xadiidkii hore waan ku haynay ee maxaa ku sugan wa abiihi amase dakhala aljanna halkii aflaxa bedelkeeda wa abiihina way la socotaa in sadaqa haddii uu camal dee hadalka waa ballanqaade uu ka rumeeyuu oofiyo ilaahay salawaat wasalaamu caleyh kitaabkana way ku iman waxyaalo wuxuu ihi man kaana xaalifan falyaxlif billaah ninkay isagu yahay mid dhaaranaya ilaahay ha ku dhaarto waxaa kaluu yidhi in allaha yanhaakum an taxlifuu biaabaa'ikum ilaahay wuxuu idiin diidayaa waanay ku dhaaran jireen bal cumar buu maqlo markaas isagoo waa abihi leh waa abi leh ayuu yihi ilaahay wuxuu idiin diidayaa ina aabbayaashin ku dhaarataan xadiidkiina aflaxa waa abiihi baa taal waa suuro qasam suuro dhaareed bay leedahay marka halkan culimmadu waxay leeyihiin arrinkani xalif ma aha iyo dhaar ee cibaaradan waa abiihi iyo waxay iyadu in kelimo ayay ahayd carab caadadeeda iyo alsinadeeda ku dareeri jirto ay la odhan jireenba hadalkooda ay gelin jireen iyagoon uga jeedin xaqiiqat alxalif ama dhaar xaqiiqadeed aan ugaba jeedin nahyiguna waxay leeyihin wuxuu ku soo arooray ciddii iyadu u qastaysa xalif ulaba qastaysa ee dee waayo waxaa laynoogu diidaya ilaahay uun mooyaane cid kale inaan kuba dhaarano dhaartii waxaa ku sugan icdaamu lmaxluufi bihi kan lagu dhaaranayo o la weyneeyo oo markaa hadhow lasoo baalgeliyo o lala simo ama laguma shabaha ilaahay subxaana watacaala oo dee isagu icdaamka iyo tacdiimkaa mutay bal markaa waxay leeyihiin may ahayn wax dhaar loogama jeedo waa cibaaro carabkooda ku iman jirtay oo taasunbaabay ahayd dee barhkoodna waxaabay leeyihin waa intaan dee nahyigan iyo umuurahaasi iman ayay ahayde bal cibaarada iyada tan inooguma sugantaa wey xadiidkuna bal markaa taywiyada inooguma sugnan ee imika xadiidkan inoo faa'iideynaya ee waxaa waajibki ihi marka la eega asal ahaan waajibi sharcan inay salaadahan shanta atay ah salaad kaloo waajibi inaanay jirin asal ahaan u waajibaysa marka aimada qaarkood ee ku tegay witrigu inuu waajib yahay ama salaada habeenimo bal maalan dee yada taas inay mansuuq tahay kollay malaha fii xaqi lumma way ku ijmacsan yihin rasuulka ilaah unbaa talo isagana miya xaqiisa laga nasakhay mise lagama nasakhin oo kale ama salaada ciid oo kale iyo waxaasoo dee xataa barhkood ay kuma tegeen umuurahaasoo dhan xadiidka dee wuxuu keenayaa waxa waajibkiihii inay salaadahan shantaa ay tahay asal ahaan waajibaya inaan wax kaloo waajibi aanu jirin soomka ramadaanna inuu kaasuun yahay oo ama cashuuro oo kale iyo dee maalin kaloo waajibaya dee cid maalin kale lama odhanaya soomu cashuuraaba baa la yidhi baanayn waxaaba ama aimada qaarkood qowlkoodu ahaa axaadiisa qaarkoodna daahirkoodaba ay tahay intaan ramadaan la farad yeelin bay waajiba ahaydba ee bal markaa iyadana soomka caashuura iyo waxaan ramadaan ahayn inaanay waajib ahayn taas baa kolley imaka waa ijmaacuna laakiin intaan ramadaan la waajibin maxaa xukumku ahaa ayaaba bal matal noqonaysa zakadiina dee horta bal haddaan wax idiraar iyo daruura keentay aanay jirin xaqa marka hore jira ee asaalo ahaan sharcan waajibaya maalkii ku waajibaya inuu sakeeya waa xadiidka waxyaalaha laynagaba qaadnay oo umuurahaas oo kale oo dhan oo wax loo dariishanayo ina rasuulka ilahay baa intiiba kuma jawaabay la hal calaya hayruha hal calaya hayruha la ayuu yidhi marka waana umuuro kollay fawaaida kala duwan xadiidka culimmadu ay inooga soo saareenba baabu su-aali can arkaani lislaami <clears throat> weydiintii arkaanta islaamka la bal taas buu baabkeedii yahay oo waa umuurahan waaweyn ee arkaanta islaamka iyadana taas istifsaarka xagga iyo su-aashii kollayna tarjamadu sheekhu waa istaba socotaa axaadiiu taraajimtu waa shuraaxdii imaka tan aan hayaana ama aan aqriyaynaana waa nawowi imaam nawowi raximah llahu tacaala cunwaankiisi iyo tarjamadii uu dhigtay imakan axaadiian xadaثnي cمر بن محمد بن بكير الناqd qال xadaثna hاشhم بن القاسم أbو النضر qال xadaثna سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك qال أنه qاal casharku si inoogu socdo ma badsan doono sidaan soo sheegay waana rag inoo soo wada noqnoqon doono uun hashim ibn اlqasim oo atbaacu taabiciintii ahaa wuxuu magaciisa kaga shuhro badan yahay asaaniidana ugu yimaadaa abunadri oo kunyadiisaasa oo hadduu meelaha galo isaga weeye magaciisa waa kan maanta inoo jooga laqabkiisuna qaysar buu ahaa haabitkana waa nin anas dadkii laasimay axaadiistiisana aad u yaqaana ka mid ah hiqo oo caabid ah waxaa la yidhaha afartameeye sandood baa abu anas la joogay waa thaabit albunaani ninkii loo yaqaanay ama thaabit ibnu aslam qaala wuxuu yihi anas ibnu malik nuhiina waxaana loo diiday an nas'ala inaan weydiino rasuul allahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay can shay-in wax aan weydiino oo bal su-aalaha aan daruuro iyo baahi jirin rasuulka ilaahay inaan weydiino waana loo diido dee qur'aanka ayaaba nahyigaasi uu kuba yimi waxay noo soo socotaa riwaayada sanadka dambe kunaa nuhiina fi lqur'aani an nas'ala rasuula allahi sala allahu calayi wasalam can shay waxayd qur-aankana loogu diiday rasuulkii ilaahay inaan wax weydiino dee laa tas'aluu can ashyaa in tubda lakum tasu'kum aayaddaasba weeye kollay dee waxaana jirta in waa su-aalaha aan loo baahnayn daruuro iyo xaaja aanay jirin hadday xaaja jirto waa tii rasuulkii ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh ilaah weydiiya xadiidkii abi hureyre aan kuma soo marre markii dambe jibriil imaatinkiisa iyo su-aalihii ah saxaabaduna waxay u baahan yihin way weydiinayeen ilaahayna fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuuna buu yidhi ee waa su-aalahaan xaajo iyo daruura jirin waa su-aalaha kolkol ay ka dhalan karto jawaabtu waxyaalo dee mashaqa iyo dadka ay ugu sugantahay ay kaba ratimi karto oo aayaddaa dee sabunusuulkeedii oo kale iyagoo dadku ay badsadeen rasuulka ilaahay su-aalihiisa ay badsadeen marna rasuulka ilaahay yidhi isagoo dee waxyaalo ugaba warramay halka aan joogo intaan halkaa taagnay waxa iweydiiya wax kastoo iweydiisan waan idinkaba jawaabaya kollayna arkaa dee inay rasuulka ilaahayna taas inkaar iyaga kuma inkirayo taasna ay ahayd majliska dhexdiisii baa ninka kaca u yihi rasuulka ilaahay man abi waa ayo aabbahay waa kuma oo kale taas kolkol su-aashay badsan jireen oo hashiisii ama raaxiladiisa ay lunta odhan jiray u yimaado ayna raaxilatii oo kale ama hashaydi halkay kuma sugantay dee su-aalaha ee tacanudka ninkana rasuulka ilaahay markiiba waa u jawaabay abuka xudayfa ninka isaga dee dhib baa haysatay oo malaa markaa ay dadka wada hadlaan iyo ama la kaftamo iyaba aabii cid aan ahayn laguma sheegi jiray markaasuu doonay maanta inuu kaba bogsado bal taas oo kale rasuulka ilaahay de aabihiisii lagu caadiga ahaa ayuu waa saxaabi macruufa cabdullahi bnu xudaafa xataa hooyadii baa canaanataa laydhaa oo tidhi miyaad ka aamin noqotay dumarkii jaahiliyaadka ahaa waxyaalihii ay samayn jireen hooyada inay samayso ood marka halkaa ku fadeexayso ood ku ceebayso tuyihi maanta hadduu addoon madowi raaciyana waa raaci lahaaba addoon madow hadduu ila xidhiidhiyo bal haddaba waa kuwa caynkaasa ayaa loo diiday dee iyaguna markii dambe rasuulka ilaahay haybadii iyo hormadii iyo haybadii ay u hayeen baabay ku adkaydba rasuulka ilahi inay su-aalaha ama saraba ay u eegaan ayaa kuba adkayd arrinkaasna waa jira lakiin su-aasha kaadiga ee ay u baahan yihiin iyada taas looma diidin <clears throat> marka wuxuu ihi anas fa kaana waxaa yucjibunaa mina cajab cajabgeliya waxaan dee anagu aanu jeclayn oo aad noo cajab gelinayay aanu kuma farxi jirna kolkol iyagaaba hadday doonaan dad soo kaxaysanaye an yajiya inuu yimaado arajulu nin min ahlilbaadiyati dadkaa reer miyiga ah kaba mida oo alcaaqilu caaqil ah macnaa nin inuu yimaado reer baadiyooda iyagu adabtan iyagu iyo rasuulka ilaahay haybada kaba haybeysanayaan iyo tacdiimka iyo xurmada ay uba hayaan waa nin reer miyigo iska qallafsanoo dee wuxuu doona iskagaba hadlaya siduu doona u odhanaya hadlaya gees kalena caaqilku ee wixii su-aal iyaga anfacayso wuxu taraysa oo muhima ayuu weydiinayaayoo su-aal aan macno lahayn ma weydiinayo markaa waxay jeclaayeen nin reermiyo aansan iyagu ay uga haybaysanayaan aan ugaba haybaysanayn ama umuurahan loo diidayba aan laba socon oo laakiin xagga kale nin caaqilah fahmo iyo garasho iyo caqli lahoo wax aad loogu baahan yay weydiiyaa inuu u yimaado ay jeclaayeen oo markay taa arkaanna ay kuba soo ururi jireen oo fa yas'alahu rasuulka ilaahay uu weydiiyo walxaal naxnu anagu nasmacu aan maqlayno fa ja'a rajulu nin baa yimi min ahlilbaadiyati reer miyigii kaba mid ah waa nin reer miyiya ah. fa qaala wuxuu yihi yaa muxamedu muxamedow de inaanay intaanay aayaddu laa tajcalu ducaa rasuuli baynakum ka ducaai bacdukum bacdan bal marka lagu fasira labada tafsiir mid ahaan in la diidayaba rasuulka ilaahay magaciisa in looguba yeedho dee intaanay sooba dee ama ninkani waa reermiyi waxyaalaha lamama socdo waa ninkaa reermiyiga taasba haddaba wuxuu yidhi yaa muxamedow ataanaa waxaa noo yimi rasuuluka rasuulkaa kii aada soo dirtay ninkii aada noo soo dirtay baa noo yimi fazacama lanaa wuxuu nagu yidhi annaka adigu tascumu inaad sheegayso ana allahi ilaahay arsalaka inuu kusoo diray kollay horeynu muqadimadii usoo maray malaa laba goorya waa laga yaabaa marna xagga dambe iyo xaggii horeba waan kusoo aragnay lafdiga zacmi ama zacama oo kale dee ficilka markay noqoto ismiga marka ay tahay zacmi in zaadu saddex xarakaba ay ku bannaantayna waan soo sheegnay inta asa ah, marka hore waxaa loo isticmaalaa hadalka laga shakisan yahay ama ka baadilka iyo wixii aan la hubin baa loo isticmaalaa oo waxaa bisa maqdiyatulkadibi zacamu ayaabay soo aroortay laakiin waxaa luqadana kusoo noqnoqda axaadiisana inoogu soo noqnoqday a'imadii luqaduna ay noo soo naqriyeen taasi asalka ha ahaatee in wax la hubo in loo isticmaalana oo markaa macnuu uu zacama macnaa qaalo yahay aanay ahayn waxaasaa la sheegtay oo wax ladee ah laga shakisan yahaye qaalo oo kale macnaheed iyadoo leh wa hadal muxaqaqa loo isticmaalo tanna iyada taa baabkeed weeye oo dee rasuulkii ilaahay ninkan uu diray saxaabiga ahaa waa gaadhay oo dadkii uu dirayay dadka diinta inay gaadhsiiyaan oo markaa wax la hubay bay ahayd arrintan rasuulkii ilaahay salawaatullaahi wasalaamu calayhna maaha isagoo ka shakisan istihbaad buu yimi oo wixii inuu hubsado ayuunbaa uu ninkani uba yimi bal markaa taasoo zacmiga imaka halkani bimacnaa qaala wata aan kuma fasirinayba weeye waa maalan taasna wax luqada kuma soo noqnoqda axaadiidana inoogu soo noqnoqday waxa weya zibah wahibaaba kitaabkiisa badsadaa la yidhaha zacama alkhaliil ama zacama abulkhadaab labadiisa sheekh waana waxa uu dee iyagii kaba hubo waa wuxuu kuba waafaqsan yahay ti isticmaalayeen markaa tadna waa taasun fazacama lana macnaha wuxuu nagu yidhi weeyuu noo sheegay annaka adigu tascumu inaad dee aad sheegayso oo aad tidhi ana allaha arsalaka ilaahay inuu kusoo diray qaala wuxuu uhi sadaqa run buu sheegay oo ninka waxa weeye aan iyada waxa uu idinku yidhi run buu ku sheego ilaahay baa isoo diray qaala ninkiibaa wuxuu yidhi faman khalaqa asamaa samada yaa abuuray waa nin caaqilo dee su-aalihi qaala wuxuu uhi allahu ilaahay baa abuuray qaala wuxuu uhi faman khalaqa alarda dhulka yaa abuuray qaala allahu ilaah baa abuuray buu ihi qaala wuxuu uhi faman nasaba yaa taagay haadihi aljibaala buurahan wajacala yeelay fiiha buuraha dhexdeeda maa jacala wixii uu yeelay dee dhagxaan iyo dhir iyo xataa waa kuwa biyo kaba yimaadaan iyo bal wixii uu yeelayba yeelay ee halkaa ku dhex abuuray qaala wuxuuhi rasuulka ilaahay allah ilaah baa ah kaa taagay buuraha taagay ee saa u joojiyey waxa uu yeelayna yeelay dhexdeeda qaala markaa wuxuu yidhi ninku dee markii uu imanka halkaas oo su-aashiisii hore waa saanic almakhluuqaat cidda uu yahay ayuu weydiiye rasuulka ilaahay wuxuu ugu jawaabay ilaahay inuu yahay de markii uu taas ayaa ilaahay umuuraha abuuray buu ku dhaarinaya rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh oo waxa weeyaan bal uu kuba dhaarinayaa si u ogaado dee inuu ilaahaasi soo diray uu taa kuba run sheegayo marka wuxuu yihi fabiladii ilaah baan kugu dhaariyey khalaqa abuuray assamaa samada wa khalaqa abuuray alarda dhulka wanasaba taagay hadihi ljibaala buurahan ee allahu arsalaka ma ilahay baa kusoo diray riwaaya bukhaari leeyahay oo kale markii horeba afeef buu sii dhigtay markuu soo gaadhay wuu ihi wa ayukum ibnu cabdilmualib ina cabdimualib waa kee markaasaa rasuulku yihi aniga weeye tuuhi ma moxamed baa too haa buu ihi tuuhi su-aalaan ku weydiinaya waanan kugu adkaynaya hay cadhoonina oo taas hay oo rasuulka ilahay de waxaa doontay weydii buu ihi cadho ma jirto aan ku cadhoonaayo dee markaasuu su-aalaha dee ad adag ayuu weydiiyo wuxuu ihi ilaahaasaan kugu dhaariye allahu ma ilaahay baa arsalaka ku soo diray qaala wuxuu nacam haa ilaahay baa isoo diray qaala wuxuu yidhi markaa iyada taas waa rasuul ilaahay waana malaa isagoo dee rumaysana yimi bal markaa walow istihbaat iyo hubsasho uu yimi arrinkana waa gaadhay markii jaanibkaasi u sugnaaday ayaa wuxuu uhi wazacama rasuuluka zacmigana macnaa waa wax la hubo weeye maanta waa qowl muxaqaqo uu ka maqlay rasuulkii rasuulku soo diray wazacama wuxuu yidhi oo uu sheegay rasuuluka ciddii aad noo soo dirtay ana calayna korkanaga inay tahay khamsa salawaatin shan salaadood fii yowmina wa laylatina maalinta yada habeenka iyaga oo in anaga waajib ay nagu tahay ilaahay nagu fardiyeelay shan salaadood oo habeenkii maalintii aan tukanayno saasaa rasuulkii aad soo dirtay buu ihi ka warran bal taasna qaala wuxu uhi sadaqa run buu sheegay qaala wuxu uhi fabiladii arrinkiibuu ku celinayay ilaah baan kugu dhaariyey arsalaka dee ina markii hore waxa ilaahay makhluuqaadkaa abuuray buu lahaa risaaladiisuu weydiinayoma ilaahay baa ku soo diray uhi imanka tii rume haddaba ilaahay ku soo diray ayaan kugu dhaariye allahuma ilaahay baa amarka bi hada arrinkaa ku amray oo yidhi shan salaadood dadku ha tukadeen habeenkiiiyo maalintii qaala wuxuuhi rasuulka ilaahay nacam ha qaala wuxu uhi wazacama rasuuluka rasuulkaagii wuxuu sheegay oo ana calaynaa korkanaga inay tahay zakatan zaka inay tahay fii amwaalina xoolaha iyaga zake laga bixinaya inay jirto qaala wuxu rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu aleyh sadaqa run buu sheegay qaala wuxuu yihi fabiladii ilaah baan kugu dhaariyey arsalaka kusoo diraye allahuma ilaahay baa amaraka bi hada in sakadaa xoolaha iyaga laga qaado oonu kama bixino ilahay ma ilaahay baa ku amray qaala wuxuui nacam ha قال وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان بشهر رمضان صوم كيد إنه كرك يجيو واجب كوي في سنتنا ما هذا صنق waa sanadiiba mar bisha ramadaan inaan soomayno oo soomkaasi nagu waajibiyaa rasuulkaagi sheegtay qaala wuxuu uhi sadaqa run buu sheegay taasna qaala wuxuu uhi fabiladii arsalaka allahu amaraka bi hada qaala nacam qaala wuxuu yidhi wazacama rasuuluka ana calayna waayo mar dambuu yimi oo sanadii sagaalaad baabay culimada qaar yidhaahaan ninkana waxaa la odhanaya dimaam ibnu thaclaba isagaaba yidhi anigu dimaam ibnu thaclabaanay halkan inooguma sugna akhuu bani bakr ibn bani sacd ibni bakr waa reer bani sacd ninkaa dee iyada dee walaalkood ahaa ama reerkaa kaba mida waana qoomkii ama reerkii ay kaba dhalatay xaliimatu sacdiya haddaba markaa waafidkoodiina waa ahaaye qaala wuxuui nacam ana calayna xaja lbeyti man istadaaca ilayhi sabiila qaala sadaq run sheegay qaala wuxu uhi uma walla ninkii markuu intaas ogaaday oo arkaantii islaamka cunwaankuna wuxuu abaabu saali can arkaan ilislaam arkaantii islaamku weydiiyey oo rasuulka ilaahay weydiiyey ayuu jeestay waa iska noqday qaala wuxuu idhi ninkiibaa odhanaya markaa uu isrogay waladii bacahaka bilxaqi ilaah baan ku dhaartay ku diray adigoo xaq ku dheehan oo xaq kula soo diraye laa ziidu calayhina intan waxba kuma kordhinayo oo waxaan ku darayaa ma jirto oo kollay qolooyin baaba waana ibnu salaax iyo hadalkiisu sibu ahaa siyaadaday kuma fasireen si naqsiga ay uga dhigaan waxaan uu falaaxa iyo jannagelka ku mudanayo dee waxa weeyaan inaanu waxba ka nuqsaamin ahayn ee dee siyaadadii hadduu intan ku mutay hadduu daaco kale sii siyaadiyo falaaxii iyo jannadii waa sii mudanayaaye waxaan ku darayo waxyaalahanna nalagu farad yeelay oo aan iyaga ahayn oon anugu xaggayga kaga darayaa ma jirto kuma siyaadinayo sida ahlal kitaabba ay yeeleene waxyaalo iyagu ay xaggooda kalaba yimaadeen yimaadeen oay ku halaagsameen ay ulaba yimaadeen oo markaa taa haddii la yidhaaho la azidu calayhin oo iyaga waxaan ku darayo oo intan aan ku korkorninayaa ma jirte intii dee faradkii waan ku gaabsanayaa tan waxna kuma darayo waa iyadoo ama salaadihi intii ka badiyo ama waxyaalo taas iyadaa dee waxay noqon waa falaax baa taasna looguma sugaya waana dee waxaan leeyahy waa tawjiihaadka cibaarada meelahan culimada qaarkood ay laba yimaadeen wax mid kaba mide laa aziidu calayhina walaa anqusu minhuna waana tii aan xadiidkii hore kusoo aragnay ee ninkii horeba uu yidhi faqaala nabiyu sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahi baa wuxu uhi lain sadaqa hadduu run sheego oo arrinkan uu oofiyo layadkhulanna aljannata oo hadduu taa oofiyo saasun ku dhinto jannada ayuu gelayaa taas buu o jannadu geli doonaa ayaa rasuulka ilah yihi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh kollayna xadiidka waan la qabaynay umuurihiisna aad bay daahir u yihiin وxadثnي cبداللahi بن hاشhم العبدي qال xadثna بهز qال xadثna سليمان بن المغيرة عن hاaبت qاaل kollay sanadka intiisa dambe waa intii hore bahziya baan imika markii hore inooguma sugnayn bahzi ibn asad oo nin dee hiqa ah oo isna atbaacu taabiciintii ah iyo ayaan markii hore inoogu sugnayn lakin dee kitaabku inoogu soo noqnoqon doonaa iyo isagee balayna haashimkan iyo mararkaa kalun baan eegi doonaa can haabitin qaala wuxuu yihi haabit qaala anasun anas baa wuxuu yihi kunaa nuhiinaa fi lqur'aani waxaanu ahayn qur'aanka dhexdiisa mid kuwa loogu diiday waa aayaddan markii dhoweed sooba aqriyay an nas'ala inaan weydiino rasuul allahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay can shayin wasaaqa uu kaxeeyey macnaa bahsi weeye inay bahsiba imaka halkan soo markii hore sulaymaan ibn lmugiire haashim waxaa ka warinaya haashim ibn lqasim abunadri baa ka warinayay imika ninkii inooguma sugna halkiisii waxa bedelo sulaymaan ibnulmugiire xadiidkii maanta warinaya oo isagii la wadaagsaday waa bahs ibnu asad alcami ayaa la wadaagsaday markaa isagaa faacilka saaqawiyo wasaaqa waa kaxeeyey bahsi alxadiida xadiidkii bimili ay bimili maa saaqahu hashim ibnu lqaasim eg bimili ma saaqo hashim bnu saa dee riwaayadii hore aynu kama soo baxnay inoo dhammayd weeye hashim bnulqasim siyaaqadiisii xadiidka aynu soo wada aragnay mid laba mid midee eh, laakiin maxaa horeeye uun intan uu markii hore inoogu sugnayd nuhiina an nas'ala ayaa waxaa halkan ku sugan kunnaa nuhiina fi lqur'aani an nasalo qur'aanka nahyigu xaggiisa kaga yime rasuulka ilaah ka nahiyey may ahayn walow dee rasuulka ilaahay daruuni maa taraktukume waa su-aalaha dee aan iyagu faa'iidaya ulahayn ama ay kaba iman karto waxyaalo iyaga dhib hadhow markay jawaabtoodu oo waxyaalaha ay dee markaas ama aan markii hore cafi ahaayoo su-aashoodii loogaba xarimayo umuuro shida ay uguba sugan tahay ama umuuraha aan tilmaana iyo waa kuwaasaa loo diidaya xadiidkuna waa ka aan soo marnay macnihiisuna waa inoo cad yahay baabu bayaani aliimaan aladi yudkhalu bihi aljanna